رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسيتي كتاب كان لما عبحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده أولها الشيخ cabd adictor cabdisalaam ibnu barjas alcabdilkariim raximah اllah dersigani waa dersigii koob iyo tobnaad wey waxaanu ku soo jiray almuctaqad الصaxiixu fi اliimaan waxaan ka bilaabaynaa safxada konton iyo lix baabka laysa aliimaanu duna اctiqaadin halka ayaanu ka bilaabaynaa haddaad xusuusataan dib yar wax yar idiin celiyo kitaab ahaan maaha idinka maskaxdiina baabkani wuxuu ka hadlayay tacriifu liimaan iimaan maxaa lagu qeexaa oo iimaan maxaa loo yaqaan waxaanu nidhi firaqa muslimiinta soo maray xadiian waqadi qadiiman wa xadiia way ku kala duwanaayeen tacriifka iyo qeexitaanka iimaanka qayb ahlu sunna waljamaaca waa midaan u soconnay inagu oo inaan aaminna la doonayo waana miduu soo sheegay waan ka soo baxnay haddaad xusustaan wuxuu yidhi wa ictiqaadu bilqalbi wa nutqun billisaani wa camalu biljawaarix yaziidu biاطaacaati wa yanqusu bilmacsiya waxaa kaloon ku darnay waalcamalu juzءun min aliimaan camalkuna waa qayb kamida iimaanka waana noo keeni doonaa haddii alla yidhahdo tabaaraka wa tacaala markuu radinayo nimanka la yidhaahdo ada qaabkay u qeexeen waan soo sheegnay adiladeedii iimaanku inuu ziyaado iimaanku inuu nusqaamo halkan hadda wuxuu ka gelayaa marka darsigeena caawo laysa aliimaanu duna ictiqaadin buu u baabaystay muslimow sunniyow waxaad ogaataa iimaan lama dhaho duna ictiqaadin ayadoo ayna la soconin ictiqaad bilqalb oo qolaa waxay dhaheen iimaanka laydiin sheegayo waa in carabka wax lagaga dhawaaqo faqad maba loo baano wax in la aamino maba u baanaba shay in la ictiqaadiyo so cajiib maaha idan caqiidada maxaa caqiido loogu magacaabay sideedaba yacni alcaqiida waa wuxuu insaanku aamino qalbigana ka gunto u dhinto u noolaado welihiisa siiyey walaalnimadiisa ka beri noqdo wax ku dhiso dhiiggiisa uu ku hormariyo xaqan am batilan ama xaq ha noqoto ama batil ha noqote ayaa caqiide la dhahaa marka qof baa caqiide leh haddanana looma shardinayo inuu qalbi wax ku aamino waa mabda iyo caqiide aan waxba ka jirin warka ayaa bilaabay warka waxaa bilaabay nin la yidhaahdo muxamed ibnu karon karam assijistani dhintayna laba boqol konton iyo shantii hijirada firqo waxaa ku tagtay la yidhahda alkaraamiya oo ninkii aas aasay saa sheegay la yidhaahdo muxamed bnu karam asijistani laba boqol iyo konton iyo shantii hijirada ayuu dhintay ninka isaga aas aasay firqo jirto weeye alkaraamiya la yidhahdaa wamaa zaala muctaqadkaasi markaad bulshada dhex gasho qofku markuusa caqiido daraaseynin dadka ma kala yaqaan qofku markuu caqiidada ahlisunna waljamaaca daraaseeyo iyo firqooyinka waxay ku kala duwan yihiin wuxuu la yaabaya wax ajaa'iba waxba usoo baxaya wax la yaabla usoo baxaya oo dhay oo waxana ma jiraan oo dadka waxaan aaminsanna miyay joogaan markaasuu mualifku wuxuu yidhi raximahu llah walaysa aliimaanu qawla wa camala duna ctiqaad iimaanka laguu sheegaya ma ahan qawl oo carabka lagaga dhawaaqa ah wa camalan xubnaha oo wax laga sameeya faqad duuna ictiqaadin ayadoo uusan la soconin aaminitaan iyo ictiqaad iimaan lama dhaho midka ah iimaanka ahlisunna maxay ahaayeen saddexdaa way isla socdeen maxaa ziyaado ku ahaa iimaanku inuu bato maxaa ku maxaa la socday inuu nusqaami karo maxaa kaloo la socday camalku inuu qeyb kamida yahay iimaanka wuxuu yihi sheekhu liana hada iimaan lmunaafiqiin fiirsada qaabka noocana waa iimaanka munaafiqiinta qaala tacaala aayadda qabso daliilka wa min annaasi dadka waxaa ka kamida man yaquulu cid dhahaysa ayaa ka kamida aamanaa waan rumaynay billaahi ilaah baan rumaynay walyawmi alaakhiri baan rumaynay wamaa hum bimu'miniin qalbigana may ma jira shaygaas shay ay aaminsan yihiin oo qalbiga u dhaadhacay oo qalbiga u daadegayna ma aha walidalika waa imaan munaafiqiin hadda munaafiqiintii qur-aan ka sheekeeyey soo saas ma ahayn oo de waktiga nabiga joog sala la alay slam cabdullahi bin umay bin salul safka ku tukan jiray bal jihaadku raaci jiray wa maca dalika muminiin ma ahayn markay dhaheen ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuul اllah nabiga lagu yidhi alayh sla slaam haddii ay munaafiqiin kuu yimaadaan waxay ku dhahayaan nashhadu waxaan marag iyo makhraati ka nahay anaka larasuul adigu inaad rasuul alla tahay ilaahay baa jawaabta keena wuxuu yidhi horta waa dhinac marka laga fiiriyo wallaahu yaclamu inaka larasuulu alla makhraati buu ka yahay inuu rasuulkii alla ad wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ilaahay wuxuu caddaynayaa munaafiqiinta warkan ay sheegeen inuusan gudaha jirin ee afka basa u yahay walidaalika baa qur-aanku aad wuxuu uga sheekeeyey calaamadan iyo sifadan dilaaga ah khatarta ah ee la yidhaahdo nifaaq qur-aanku aad buu uga sheekeeyey suurat lbaqara awaailkeeda aqri suurat lacraafna magacyadeeda suuratu tawbana magacyadeeda waxaa kamid a ah suurat lfaadixa la dhaaba magacyadeedaba waa suuraddii fadeexeynaysay munaafiqiinta suuraddii munaafiqiinta yani munaafiqiinta ayay fadeexeynaysa qur-aanku aad ba uga warrama suurat laxzaab iyo kulli marka inaad afka wax ka sheegato kullu yaddaci waslan bileyla inaad noqoto wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhira wama hum bimuminiin kitaabku waa mukhtasar laakiin kutubta caqiidada laga alifay ee aadka u badan markaad dib ogu noqoto de abwaabtan way sii kala way sii faahfaahinayaan marka dib baad ugu noqonaysaa sheekh wuxuu rabaa inuu in yar ku siiyo juruucaad sharoobo camala inuu ku siiyuu doonaya laakin wuxuu rabaa inuu ku dhaho ku noqo kutubta waaweyn waad ka helaysaa baabkan kadib uu baab kale sheekhu keenoo yidhi laysa alimaanu mujarad almacrifa halkana qolo kale oo jahmiye magacooda la dhaho qoladii hore maxay ahayn karamiya qoladana maxay yihiin aljahmiya wa bilmunaasaba jahmiyadu waa qoladii ugu horreysay oo yidhi ilaahay ma hadlin alla maba hadloba qur-aankuna kalaam ilaahayba ma ahaba khuliqa min ashajar geed baaba laga abuuray qur-aanka sida loo abuuray mobileka sida biyaha qiniinada biyaha ku jira loo sameeyey sida koobkaa shaha loo sameeyey sida miiska loo sameeye qur-aanka loo sameeyey awala ninkii aasaasay wuxuu ahaa jacd binu dirham awal man asasa fikirkan qofka ugu horeeyo la yimid wuxuu ahaa jacd ibni dirham waa la dilay oo maali ciida baa la dilay ibnu qayim aljawsiya nuuniyadiisa waa ka gabayga dheer ka tirinaya ayuha annaasu daxuu taqabala allahu daxaayaakum fainii mudaxin bijacd ibni dirham ya maya nin cabdalla alqasari la yidhahdaa dhalay yaa dilay radia allahu tacala canhu ardaa sidaa daraaddeed ninka qolada jahmiyada loo yaqaan markii ninkaa la dilay waxaa faafiyey nin la yidhahda jacad bini dirham kii hore muxuu ahaa kii hore muxuu ahaa kii la dilay muxuu aha jacad bini dirham soomahayn yaa faafiyey marka jahm binu safwan sax walidalika baa ninkaasaa loo nisbeeyey marka jahm binu safwan baa yaa faafiyey laakin jacd binu dirham baa fikirkaa la yimid fikirkoodu muxuu yahay marka qur'aanku makhluuq wey waqul inama waqul gayru makhluqi kalaamu malikina bidalika dana aladqiyaau waafsaxu wla takun fi lqur'ani bilwaqfi qaa'ila kama qala atbaacu ljahmin waasjaxu wla taqul ilqur'anu khalqu qira'atahu liana kalaam allahi bilafdi yudaxu warkaa waxaa iska leh ibn abi dawud abu bakr ibn dawud ibn sulayman asijistani abu dawud wiil uu dhalay oo abu bakr la yidhaahdo ayaa manduumadaa iska le xaa-iya la yidhaahdaa matlaceeda iyo bilowgeedu waxay ka bilaabataa tamasak bixabli illahi watabic ilhuda walaa taku bidciyan lacalaka tuflixu waxay ku dhamaataa ida ma اctaqadta dahra hadihi ya صaaxi hadihi faanta calى khayri tabit wa tusbixu waa manduumo caqiide oo cajiiba oo aad iyo aad u yaab badan marka laysa alimaanu mujarad mujarad almacrifa cala sunna waxay aaminsan yihiin qur-aanku inuu yahay kalaam allah allah inuu mataqaanaa ku sifaysan yahay sifada hadal wuxuu yihi walaysa huwa mujarad almacrifa ma aha oo keli a iimaanku bes macrifo fes ayagu waxay leeyihin keli ah mar haddaabad waxaan og tahay camalna ooma baahno hadalna ooma baahno mujarad almacrifa waa inaad aqoon u leedahay oo kelia lianna hada iimaanu lkaafiriin caqiidada ayaa aaminsan gaalada ayaa aaminsan iyo waljaaxidiin kuwa ambiyada diida qaala tacaala ilah wuxuu yidhi xikaayatan asagoo ka sheekaynaya gaalada wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum ulma waculuwa u fiirso maxay aaminsan yihiin kelimatu tawxiid jiritaanka alle kelimada hore laa ilaaha da hore kelimadaas markii la yidhi war laa ilaha illa allah dhaha way diideen abuurka ah inuu wax alla abuuray waa tan hore kusoo maray tawxiid rubi way aaminsan yihiin laakin wastayqanata anfusuhum naftooduna arrintaa way yaqiininaysaa jiritaanka allah xataa nabigu inuu xaq yahay way aaminsan yihiin laakiin maxaa u diiday dulman wa culuwa takaburan wa taqatrusan wa takaburan wa tajabura kibir baa u diiday arrinkaa maxaa u daliilah qaala tacala alla wuxuu yidhi ina fa inahum gaaladu laa yukadibuunaka ya muxamed kuma beeninayaan alayhi الsalaatu salaam kuma beeninayaan inaad nabi ta walakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun dhaalimiinta oo gaalada loola jeedo aayaadka alle iyo mucjizaadka alle iyo wixii laguu soo dhiibay ayay diidayaan laakin way og yihiin inaad nabi tahay aayad kale oo kasii cajaa'ib badan qaala tacaala aladiina aataynaahum lkitaaba kuwa aanu kitaabka siinoo yahuud iyo nasaaro ah yacrifuunahu hu oo nabiga ah waxay u yaqaanaan kamaa yacrifuuna abna'ahum sida ay caruurtooda u yaqaanaan adiga caruurtaada soo caruuraa kama taqaani waa taqaanaa muxamed iyo cali iyo faatima iyo zaynab waa taqaana sidaasoo kaley nebi moxamed u yaqaaneen sifaadkiisa oo dhan tilmaamihiisa oo dhan inuu nebi soo bixi doono axmed la yidhaahdo horena waan kusoo marray waid qaala ciisa bnu maryama ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqan lima bayna yadaya min altawraati wamubashira birasuulin ya'ti min bacdi esh ismuhu axmed waa nabiga magacyadiis sal allahu alayh wali wasalam waataanu horey aan kusoo marnay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi falama jaaahum markuu u yimid maa carafuu wax ay garanayaan iyo tilmaamihii ay yaqaaneen markuu u yimid oo nabi maxamed laga wada sal l slam kafaruu bihi waa ay ku kufriyeen calaamadihii nabiga lagu yaqaanay oo tawraad ku yaalay oo injiil ku yaalay markii nebi maxamed soo baxay oo laga wada helay kafaruu bihi nabiga way ku kufriyeen calayhi salaatu salaam marka iimaanka ma waxba u taray marka in la yidhaahdo alimaanu huwa almacrifa faqad waa un aqoonsi shaygan la ogaado miyaa muslim lagu noqon karaa ama iimaanka dhabta uu noqon karaa la falama jaءahum maa carafuu kafaruu bih wa qaala tacaala wacaada wathamuuda labadaa qolo oo haddee taariikhdu ay xustay oo qur-aanku sheegay qolada reer caad iyo reer thamuud nebi huud iyo nebi saalaxna loo kala diray alla wuu nooga sheekeynaya alle wuxuu yidhi labadaa qolo waqad tabayana lahu min masaakinihim wazayana lahum ashayطaanu acmaalahum fasadahum can sabiili wa kaanuu mustabsiriin maxalu shaahidka aayadda waa maxay wa kaanuu mustabsiriin xaqii bay ka carareen sooma waqad tabayana waxaa u caddaaday lakum watabayana waa idin caddaaday lakum idinka min masaakinihim yacni mawaaqicdoodii iyo guryahoodii iyo meeshay ku dambeeyeen alla waa idin caddeeyey nimanka wazayana lahum shayطaanu acmaalahum acmaashoodii shayطaan baa u qurxiyey acmaashoodii fasadahum can الsabiil markaasuu wadadii ka hor istaagay haddaba nimankan majaahiliin bay ahaayeen maya wa kanuu mustabsiriin waxay ahaayeen kuwa xaqiiqada og ayagoo xaqiiqada iyo xaqa og ayuu shayطaan markaa u diiday sidaa daraaddeed iimaanku ma aha mujarad اlmacrifa mana aha maxaa la yidhahdaa annutqu bilisani wa camalu biarkan duna ictiqaadna ma aha kadibna baab kaluu keene wuxuu yidhi laysa alimaanu duna camal iimaanku sidoo kale ma aha yani annutqu bilisan ictiqaadu bilqalb iyo nutqu bilisan qolada waxay dhaheen camalba looma baahno jahmiya murjia ayaa la yidhahdaa murjia baa la yidhaha labay u kala baxaano niman waa murjiatu ghullaat lmurjia nimanna murjiat lfuqahaa waa abu xaniifa ka mid ahaa raximah llah laakin abu xaniifa raximah llah iyo madhabkii raacay intii raacday fuqahaau lmurjia ma aaminsano sida ay murjiada ghullaat lmurjia u kala saarayaan nimankan horta aan idiin qeexo murjiada ah saa u garataan waxay leeyihiin haddii hal mar laa ilaaha ila allah aad dhado cumrigaaga oodan weligaa wejiga dhulka dhigin oodan weligaa ilaahay u soomin oodan weligaa qurubaad ilaahay aadan u samaynin dhinaca kalena xumaan kastoo dhan aada la timaado adiga iyo jibriil isku meel baad jannada ka gelaysaan waa waa madhab yaa badan oo cajaa'i ib badan laakiin murjiat lfuqaha arrintaa ma qabaan abadan tacriifku isku meel ha mareen ka tacriif ahaan laakiin murjicat lfuqaha waxay leeyihiin camalkuna waa hamaradii iimaanka idan laabudda min camal walidalika ahlusunna waljamaca ayuu kamid yahay alimaamu abu xanifata raximah llah laysa aliimaanu duna camal walidalika qaacidadooda maxaa kamid a laa yaduru maca aliimaani danbun eryada dhan laa yaduru maca aliimaani macsiya iimaani ka iimaani jibriila wa mikail iimaani ka iimaani abi bakrin wa cumara marba haddii iimaan lagaa helay dembi kasta ood la timaadaay waxaa burburinaya oo sidii barafka shiilaya ba dhi iimaankaaga khalaas cala tuul baad jannada u gelaysaa walaysa huwa qawla waictiqaadan duna camal waa ka iimaanku ma aha qowl oo carabka lagaga dhawaaqo waictiqaadan iyo wax qalbiga laga aamino duna camal ayada oo maxay laga saaray camalkii ma aha لأn اllaha sama اأعmaala imaana u fiirso ilahay acmaasha wuxuu ku magacaabay maxay iimaan waa camal ya qaala taعaalى wma kana اllahu liyudica iimaanakum aayaddan suuraة اlbaqara aayadda boqol afartan iyo saddex goormay soo degtay waxay soo degtay goortii qiblada la wareejiyey inanay baytulmaqdis baa loo tukan jiray xaggeeda lix iyo toban bilood iyo toddoba iyo toban bilood labada riwaayaba waa laba riwaayo oo saxiix ayaa xagga baytulmaqdis loo tukan jiray qiblada markii la soo jeediyey oo xagga kacbada loo soo jeediyey qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaddaa markii nabigeena lagu soo dejiyey sal l slam oo qibladii lasoo jeediyey ayaa dadkii intii xagga loo tukan tukanhayay dhintay dadkoodii xoogaa welwaleen nabigay weydiiyeen waxay dh alay slat slam rasuulka ilaahay ow haddee intii xaggaa loo tukanayo dadka nagii dhintay xaalkooda muxuu noqonaya ya intii xaggaa loo tukanaya dadka dhintay xaalkooda muxuu noqonaya allah baa aayadan marka soo dejiyey alla yidhi wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudiica iimaanakum ay salaatakum biitifaaqi lmufasiriin mufasiriinta waxay isku waafaqsan yihiin liyudiica iimaanakum iimaankan maanta in loola jeedo salaada walidalika fiili wuu noo fasinay ay salaatakum ilaa bayt lmaqdisi wa ka salaada aad u tukanayseen bayt lmaqdis xaggeeda ilahay ma dayacayo ama kuwa nool ha noqdeen ama kuwii dhintayba ha noqdeen marka hadda salaaddii maxaa lagu magacaabay iimaan soo ma salaaddu maxay ka koobantay aqwaal ictiqaadaad afcaal iyo tanaqulaad allahu akbar samica allahu liman xamida alrukuuc eh, alictidaal min alrukuuc الsujuud alrafcu min alrukuuc الsujuud marata thaniya atashahud اlws atashahud اlakhiir taxarukaadkan oo dhan soo afcaal maha soo camal maha salaad buu alla ku magacaabay tabaaraka wa tacaala iimaan buu alla ku magacaabay wma kana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilى bayt اlmaqdis wa fi الصaxiixayn min xadiidi ibni cabasi radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh waslama anahu qala liwafdi cabdilqays nimanka wafdi cabdilqays niman la dhihi jiro wufuud ahaa alashaj ibn cabdilqays waa ninkuu nabigu ammaanay alayh salatu salaam uu ku yii laba khislo ama laba calaamado oo alla jecel yahay baa kugu sugan waa alxilmu walanaa laakiin qisadu say ahayd ayagoo nabiga aad ogu xiise qaba oo aan weligood nabiga arkin sala allahu aleyh wasalama ayaa iyagoo aada u kulul wakti aada u kulul ayay nabiga kusoo hagaageen mar alla markii nabiga la arkaa lagu yaacay laakiin ninka la yidhaahdo alashaj ibn cabdilqays isagu muxuu sameeyey horta awrtii awrtiibuu gaadiidkiibuu horta culayska ka dhigay ko wuu soo qabaystay labo dharkii safarka iyo boodhka iyo wasakduu iska bedelay saddex dhar nadiifa ah iyuu soo xidhay isagoo tartiib u socduu nabiga u yimi sala allahu alayh wasalam markaasuu yidhi alashaj cabdilqaysow laba arrimoodoo allah jecel yahay ayaa kugu sugan waa maxay alxilmu dulqaad iyo wlanaa'atu deganaan walidalika alanaaa anaaada iyo deganaanta iyo kafiirsiga iyo ya sabarka iyo dulqaadka iyo waa wuxuu alla ammaanay tabaaraka wa tacaala cajalada iyo goormo ayaa degdeg uu banaan yahay oo fiican yahay oo la ammaanay waa markaad cibaado u degdegayso waa markaad salaad usoo imaanayso waa markaad khayrka u imaanayso waa markaa sadaqa u degdegayso wasaaricuu falyatanaafas ilmutanaafisuun markaamay banaanta laakiin sida kale markaad hadlayso ka fiirso ficilkaad samaynaysa ka fiirso deganaantu waa wax aad u qiimo badan nimankaa wafdiga amarka ah nabigu afarna waa amray afarna waa ka reebay afartii amarka un baan rabnaa hadda inaga xagga tuu ka reebay hadda lama keenin aamurukum biarbacin afar arrimood baan idin amrayaa aliimaanu billah horta inaad alle keligii caabudaan ayaan idin amraya markaasuu nabigu yihi sala اlه alay slam hal tadruuna ma aliimaanu billah haddaan u baahannahay in la fasiro aliimaanu billah cidda fasiraysana waa ciddii iimaanka la timid oo ah rasuulkeena salى اllahu alayh wasalam shahaadaةu an laa ilaha ila اllah wa ko wa ana cafan wa iqaamu الصalaaة wa iitaaءu الzaka wa sawmu ramadaana وأn تcطوu min الmغanim الkhmsa arag nabigaa fasira iimaan waa in alle keligii la caabudo waa ko waa in salaada la toosiyana waa labo zakada in la bixiyona waa saddex bisha ramadaan in la soomona waa afar wa an tuctuu min almagaanim haniimada markaad gaalada isdagaashaan xoolaha aad ka soo qaadataane xoogga iyo dhiig iyo dagaal uu ku daatay baa haniimo la yidhaahdaane alkhumusa shan markii loo qaybiyo qayb kamida ah waa inaad bangiga islaamka dhigtaan inta kalena idinku qaybsataan wa an tuctu lmaghanib alkhumus haniimadana waa inaad hee ka bixisaan maxay khumus shan meeloodoo meel siduu alla yihi suurat lanfaal waclamuu anamaa hanimtum min shay faana lilahi khumusah walirasuul walidi lqurba walyataama wlmasaakiin uu alla yihi tobaaraka wa tacala suurat lanfaal hadda iimaanka maxaa lagu fasiray horta caqiidadii waa lagu fasiro waa shahaadata an laa ilaaha ila allah soo maha maxaa kaloo lagu fasira waa iqaamu salaa salaaduna ictiqaadka waxaa dheer alxarakaat wsakanaat wtanaqulaat wlaqwaal wlafcaal soo ma wax lagu hadlo iyo intaaso dhan bay wadataa wa itaa zakaa h waa bixin jeebka markaad lacagta gacanta geliso xoolahaaga fiiri waa ficil wa sawmu ramadaan ramadaankii u fiirso asagoo ictiqaad la socdo haddana maxaad ka tagtay ya cuntadii baad ka tagtay xaaskaagi oo kuu banaanayd baad ka tagtay wahaakada wa an tucطuu min almaghanim اlkhums wa fi صaxiixayn ayضa can abi hurayrata radi allahu canh can الnabiyi salى اllahu alيه waslama qaal alimaanu bidc wa sabcuun aw bidc wa situuna shucba iimaankuba waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan laamood geedku soo laamo ma leh waa dhowr iyo lixdan qaybood marka awal qoladii ku koobaysa oo kale ictiqaad ama qoladii ku koobaysa oo kale maxay annutq la iimaanku diinta o dhan baa iimaana fa afdaluhaa iimaankaa darajada ugu sarraysaay waa qawlu laa ilaaha ila allah soo maaha wa adnaaha shucabka oo iimaanka midda ugu hoosaysana waa imaatatu lda wasakda dhalooyinka iyo dhagaxa iyo waxa dadka dhibo oo wadada laga qaado shareecadeenu macaankeeda u fiirso maaha in wasa maxaa dadka muslimiinta a ah meelahay degan yihiin ay u noqotay meelaha ugu qashinka badan oo ay gaaladu noola yaabaan weli arrinta ayaa ka jawaabi kara muslimiinay ma ma islaamkaana amray ma rasuulkaana amray ma damiirkeennaana amray arrintaasi waa in laga dadaalaa meelaha ay muslimiintu degan yihiin waa inay noqdaan andaf makaan meel la degan yahay meesha ugu nadiif badan leesh lianna diintaadao dhan baa diinu nadaafa ah see marka gaalu maxaa la yidhahdaa ku dhayaa bal dag meeshay degan yihiin waxa qashin ku yaalla waa asad can sabiil illah waxay ka dhigan tahay adigoo gaalada ka hortaagan diinta limaada akhlaaqda ayay ku islaamaan gaaladu dhaqanka islaamka ayay ku islaamaan gaaladu ficilka wanaagsan bay ku islaamaan gaaladu sidqiga iyo runtay ku islaamaan gaaladu ficilka iyo nadaafaday ku islaamaan gaaladu soo ma laakiin inaanu noqono meelaheenna meelaha ugu qashinka badan oo musqulaheena la geli waayo oo masaajidada musqulahooda la geli waayo oo meelahaan degannahay qashin lala mari waayo ceeb dadka muslimiinta dib ugu soo noqonaysa wey arrinkaa waa in la iska xilsaaraa aliman bidc وaبcuuna aw bidc وasituuna shucba faafdalha qawlu laa ilaha ilا اllah waadnaha imaataة اlأda can الطariiq wاlxayaau shucbat min aliiman xishoodkuna waaba qayb iyo laan gooni ah oo iimaanka ka mid a xadiidkan culammadu waxay dhahaan waa xadiidka ugu cajaa'ibka badan ee loo deliishado iimaanka qaybihii qaybahaasoo dhan inuu camimayo ahlu sunnahana daliilka ugu xoog badan ay axaadiida daliishadaan buu ka mid yahay intaa wuxuu oga soo baxay mas'alo mas'aladii ahayd laysa aliimaanu duna اlictiqaad aduu mas'alaة اliimaan inkastoo kastoo weli wax ku dhex jiro wuxuu yihi xukmu lacmaal haddaba acmaasha xukunkoodu maxay tahay camalka la qabanayo intaan halkaa gelin waxaan rabaa inaan si kooban u dhaho waxaan u qaybinaynaa acmaasha labo salaada gooni baan udhigaynaa inta kalena gooni baan dhigaynaa inta kale gooni baan udhigaynaa mar labaad markaan isku darnana labaan uqaybinaynaa oo waxaan uqaybinaynaa waxa la yihahdo mutlaqu tarki iyo tarku lmutlaq qofku hadduu shareecada ka tago bilkuliya iyo haddii uu juz-iyo iyo qaybo kamida ah la imaado qofka salaada ka taga xukunkiisu muxuu yahay taasuu ku horumaraya wuxuu yidhi walaysa shayun min alacmaali tarkuu kufrun ila salaa shay ma jiro buu yidhi camal ah oo ka tegitaankiisu ay gaalnimo noqonayso markii salaada laga reebo maana wuxuu raba inu ku dhaho acmaasha inteeda kale oo dhan nusuusta ku soo aroortay naqsuliimaan bay tilmaamayaan salaadu sagaalni bay tilmaamaysaa oo qofka ka taga mas'alada salaada marka waa masale khatar faman tarakahaa muطlaqan qofka duuduub ahaan ka tagoo weligii tukanin faqad kafara waa gaaloobaya laba labaatan jir soddon jir konton jir lixdan jir aan weligii wejiga dhulka dhigin soo ma khatar soo ma a marka waa in aada loo fahmaa waxaan maqlayaa qof dumaraa ku imaanaysa waxay leedahay weligay ninkaygu salaada wejiga dhulka ma dhigin ee sheeko maxaan sameeyaa oo meeqaad u dhashay lix baan u dhalay soo ma weligiina wejiga dhulka ma dhigin khatar soo ma soo diin xumo ma soo diin la-aan ma idan arrintaa waa in laga taxadara oo la iska ilaaliya faman taraka muطlaqan faqad kafar taa sheekh waxbuu ku qaydayaa taariku salaadka waa la isku khilaafaa gaal baa mise waa muslim macaasiba aqwaal fara badan baa ku jirta laakiin saddex qodob adi ku khulaaseeyo aladi lam yusalli qatu waa gaal qofka aan weligii wejiga dhulka ka dhig agaal aladi yusali axyaana wayatruku axyaana yusali alacyaad yusalli eh, eh, ramadaan yusali kada ninka asaga ana haddayna la soconin istixlaal istixlaalka isaga lagama hadlayo istixlaalka macnaheedu waa maxay qofka hadduu dhaho salaad ba waajib iguma aha taasi waa itifaaq inuu gaalya oo baab dhan baa noo imaan doona <clears throat> qofka marra tukanaya marra ka tegaya xaalkiisu waa adag yahay laakiin waxaan leenahay kasaaridiisa islaamka laga saarayo oo aan leenahay xaaskaa way kaa furanta oo aan leenahay laguma dhaxli karo adna wax ma dhexli kartid oo aan leenahay qubuuraha muslimiinta lagugu duugi maayo xoogaa in loo dejiyaa ka fiican sax ha taasaasaan leenahay insha allah qofka mar uu tukanayo marra ka tegaya maca uu khatar ku jiro oo uu gaalnimo qarka u saaran yahay haddanana waxaa weeye hal huwa fi xadiirati lislaami am la war moorada iyo xerada islaamka ku jiraa mise maya haddii la yidhahdo oo hadduu dhinto maxaa la sabil ma lagu tukan kuma kulama talinayo imaamka inuu ku tukado dadka caadigaa ku tukadeen waayo nin dayn lagu leho nabigu diiday in lagu tukado maxaad umaysa nin salaadii noocaa ka ahaa soo ma marka salaada khatar weeye waa in aada loo ilaaliyaa hadday dowlad islaami jirtaan ka hadlaya marka hadday dowlad islaami ay jirto taariku salaad ma noolaanayo adduunka ma joogayo ya ima inuu tukado ya ima inuu dhinto oo la dilo waxa loo dilaya maxadba mise waa riddo taa wey marka marka isku khilaafay wa yustataab waa laga tooba dalbi fain taaba alxamdu lilah wailaa qutil ha qutil maxaa loo dilay culamada qaar baa lay yuqtalu xaddan gaalnibaa loo dilaya idan xukunkii hor u qaadanaya laa yari walaa yuraf ayib haddii la yidhahdo waxaa loo dilay xad baa loo dilay tii hore waxaa la idhi haddii loo dilo irtaad iyo murtad wa ka haddiise xad loo dilo waa qof caasi ah oo markaa xerada muslimiinta ayuu ku jiraa aqwaashaas baa ku jirta taariku salaadka xaalkiisuna ma sahlano in lagu murmayaa asaga ceeb ugu filan magaal baa mus waa muslim meel lagu ah, lagugu meel muranta haddii adig lagugu murma ka waran oo qofka lagu murmayaba adiga aad tahay war magaal magaalba mise waa muslim ma fiican tahay meel lagu murmayo inay taagto waa may salaada marka inaan ku dadaalla waa muhiim kadib faqad ka ajmaca dalika saxaabatu rasuuli illah qofka salaada mutlaqan ka taga inuu gaal yahay saxaabadu waa ijmac ijmacaas ajmaca ma sidaas cabdullahi bnu shaqiiq ba wuxuu loo taabici ah lam yakun asxaabu rasuuli illahi sal slama yarawna shayan min alacmaali tarku kufrun gayra sala lam yakun asxaabu rasuulillahi ma aynan ahayn yarawna kuwa u arka shay-an min alacmaali shay camal ah tarkuhu ka tegitaankiisa kufrun inuu yahay mayna u arki jirin hayra salaati salaada marka laga reebo saasuu isagu soo guurinaya cabdullahi bnu shaqiiq rawaahu alimaamu tirmidi calaa kulli xaal masaladan saa sheegno masale ballaaran oo khilaaf ka jiro qadiiman wa xadiidan ilaa qiyaami saacan uu ka jiri doono waxaase lagaga badbaadi karaa adigu salaadaada tuko cidda lagu murmayana adigu ha noqon xukmu takfiir masale iimaanka la xidhiidha goormo ayuu qof muslim ahaa islaamka ka bixi karaa qof muslim ahaa goormo ayuu islaamka ka bixi karaa oo dariishada ka bixi karaa oo albaabka ka bixi karaa oo xukunka gaalada qaadan karaa baabkaasaan hadda ka hadlayna laakiin hal ogaada man habata islaamuhu biyaqiin qofka ay sugnaatay islaamnimadiisu yaqiinna ay ku sugnaatay waxa lagaga saari kara islaamka ama uu kaga bixi karaay waa inay yaqiin noqotaa bimacnaa waan ka shikisnahay iyo halkaasuu sii gelayaa iyo qoladaasuu u shaqeeyaa iyo waxa maanta dadka lagu gaalaysiinaya waad aragtay soo ma ya in dhanba intuu microfon qabsada uu leeyahay ninka waa in la dilo maxaa yeelay villa villa villa somaaliya soo sii gelayaa la arkay war muxuu u galay ninkan villa soomaaliya mujarad inaad halkaa gashay maan murtad ku noqday nin baa hadda ka hor anig igu yidhi waxaan tegay magaalada la yidhahdo jigjiga jigjiga waa waa magaalo soomaali leedahay wey soo iskuma waafaqsano kulligeen waa magaalo ay soomaali leedahay sax guumaysi ha ku jirto intuu intaan ii yeedhay buu yidhi waa inaad toobad keentaa markaasaan astakfir allah astakfir allah astakfir allah waan toobad keenay laakin dembigaan ka toobad keenay ii sheeg markaasuu yihi jigjigaa tagtay oo inaan jigjigo tegay miyaan ku gaaloobay ninka asaga ah sweden baan joognaay oo muxaadaraan ka dhigi doonaa dawro hadda waa sweden oo asal dadka degan ay gaalayihin war de sweden ba muctabar baad u timid diya waxaad soo raacday masaafo intaa dhan baad ka timid in adoo sweden jooga ama canada jooga aad u arki weydo ninka jigjigo tegayna uu gaal u yahay mujarad inuu jigjigo tegay soo faham khalloocan cajiiba ma waa faham khalloocan oo aad u yaha badan way sidaa daraaddeed qofkay islaamnimadiisu sugnaato oo yaqiin ku sugnaatahay lagagama saari kara islaamka waxaan sugnayn shaki iyo way ila tahay iyo waan iskhilaafna iyo waan kala duwannahay iyo jamaacadayda ma aha iyo kooxdayda ma aha iyo waa reer hebel iyo waxaasoo dhan waa wax lagu naar mudanayo ee ma aha wax diino warkaa hala ogaado warka hala ogaado sidaa daraaddeed mualifku wuxuu ley raximah llah watakfiru xaqu lilah horta takfiirku iyo gaalnimadu in yacni qofku islaamka ka bixi karo waa xaq horta ilahay leeyahy tabaaraka wa tacaala falaa yukafaru axadun axad lama gaalaysiin karo ilaa man kafarahu allah ilaa qofku alla gaalaysiiyey oo daliil loo helay uu ku gaaloobo wa rasuuluhu rasuulkiisu uu gaalaysiiyey bimacnaa sunnada nabiga looga helay daliil uu islaamka kaga baxo idan cidda gaalnimada qof muslim ahaa inuu islaamka uu ka baxay waxa loo cugsana cuskanayo xaggee weeye waa qur'aanka iyo sunnada in loo helay waa daliil cad ilaa an tarow kufran bawaaxan waan gaari doonaa marka aan baabka umarada ma goorma ayaa ninka amiirka muslimka la ateecaya baab buu noogu keeni doonaa haddii alla yidhahdo tobaaraka wa tacaala aw ajmaca lmuslimuuna calaa takfiirihi ama muslimiintu ay ku kulmaan ma ahana qofka inuu gaal yahay faman kafara axadan haddaba qof aad axadka qof muslim ahaa ka saara islaamka bigayri lkufri wuxuu islama islaamnimada oga saaran uu yahay wax uusan runti ku gaaloobin qofaad ku tiri yaa kafir qofaad ku tiri yaa fasiq qofaad ku timid yaa maalim qofaad kutimi ku tiri yaa murtad xaqiiqana murtad ma aha ninkan kafirna ma aha ninkan faman kafara axada bigayri اlkufri aladi qaama lburhaanu gaalnimo uusan xujo uhaysanin weliba alburhaan اljaliyu weliba burhaan cad nas cad axaadiis cadcad aan u haysanin calayhi qofkaa korkiisa uu ku xukumaayey oo min nas kitaabi اlcaziiz shayga burhaanta cadoo ka ahaatay kitaabka qur'aanka aw isunati صaxiixa ama sunno صaxiixa xaggeeda ka ahaatay aw ijmaacin ama culummada ijmaacooda xaggooda ka ahaaday qofka aan wax ku xukumin fa huwa mustaxiqun qofka wuxuu mudanayaa litaqliidi alcuquubati waltacziir in asaga la ciqaabo weliba la tacziiro siduu haddaba imaamku arko tacziirku xadhigna way noqon kartaa ulana way noqon kartaa ganaaxna way noqon kartaa waa siduu imaamku arko alcuqubatu waltacziir walidalika ba id nabigu alay sl sl wuxuu yidhi man ramaa mu'minan qof mu'mina qofka ku gana bikufrin gaalnimo fa huwa ka qatlihi asagoo dilay buu lamid yahay inay saxtayna waad ku garan qof muslima markaad odo waa gaal waxaad banaysa in la dili karo soo sax ma walla maxaa loo lahayay culamadeena soomaliyeed iyagoo rukuucsan eh, maxaa loo lahayay sheekh cabdiqaadir nuur faarax oo toddobaatan jir ah goor casara ah, jumco ah maxaa loo dilay waxaa loo dilay nin lagu yidhi jannaad ku gelaysaa sheekh cabdilqaadir nuur faarax si ay ayda maraykanku u shaqeeyaabu kusoo howlgalay soo cajiib ma caalim muslima ah, oo intaa dacwo kula ekaaday ayaa jaajuus ah oo in la dilo mudan wiil yaroo sagaashanki sagaashan ka dhashay soo musiibo weyn ma waa musiibo weyn wey ha sababtu waa maxay lianna waxaa weeya man ramaa mu'mina bikufrin qof mu'mina qofkii gaalnimo farta ugu fiiqaayay fa huwa ka qatlihi isagoo dilay buu la xugun yahay waayo dhiiggiisibaad banaysay ah, markaa dad hebel waa gaal macnaheedu waa maxay muslim ridoobay soo ma man bedela diinahu faqtuluu marka hala dilo dhiiggiisii dhiiggiisibaad banaysay marka mas'aladan dhiigga mas'alatu dimaa wa mas'alatu lfuruuj waa masaa'ilkii haddii cumar uu noolaan lahaa uu u kulmin lahaa ahlu bader ya ahlu bader maanta masaa'ilka la dhex dabaalanayo annagoon dabaal aqoonin waa masaa'il hadday cumar bin khataab ay ku imaan lahayd uu ahlu beder u kulmin lahaa oo la tashan lahaa ya soo saas ma aha sidaa daraaddeed mas'alatu dimaa waa mas'alatu lfuruuj mas'alatu lfuruujna waa masale khatara wey wixii ku ku saabsan farjiga xalaashiisa xaraamnimadiisa nikaaxa maxaa bannaan maxaa bannaanayn masaa'ilka mas'alatu lfuruuj waa mas'alat dimaa waa masaa'ilka ugu cajaa'ib badan oo culummadu ay gacmaha ka taagi jireen ha ku kaalmaynin qof muslim ah qof gaalaysiinaya xukunkiisa o kale ha qaadanaysaa ha ku gacansiinin adiguna ka fogow dadkan axkaantooda adin laguma dirsanin waan sheegi doonaa haddi alla yidhahdo rawahu lbukhaariyu can thaabit bni daxaakin can الnabiy sal ly slam sheekh wuxuu yidhi wاlkufru yaqacu biqowlin kufriyin laysa fiihi khilaafu muctabar wاlkufru gaalnimadu yaqacu biqawlin yaqacu biqowlin kufriyin laysa fiihi khilaafu muctabar wakada bificlin wakada bictiqaad walaysa min sharط اlkufri alstihlaal mulaaxadaa ku jirta masaladan dambe laakin wuxuu rabaa inuu ku dhaho kufrigu yaqacu biqawlin qawl buu ku dhacaa biqawlin kufriyin hadal gaalnimo ah oo aad ku hadashay ayuu ka ratimi karaa gaalnimadu muctaqadka ahlusunna u rabaa inuu kusugo hadal aad ku hadashay baad ku gaaloobi kartaa kaasoo laysa fiihi khilaafun muctabar uusan dhexdiisa ku jirin khilaaf wax laga soo qaadi karo yani waxaa weeyaan waxaa hadalka waxaa loo qaybiyaa khilaaf muctabar iyo khilaaf hayru muctabar bimacnaa waa maxay waxaa loo qaybiyaa shay qofka markuu sameeyaay gaalnimada asal shaygan asalnimadiisa lagu gaaloobo asluhu inaad samayso aad ku gaaloobaysaa shayna inaad samayso kuma gaaloobaysa marka khilaaf muctabara kuma jiro intuu kitaab qur qaaday buu tuuray ya qofka kitaab quraan intuu warqad iskaga goyo saxara iskaga tiri acuudu billah soo ma ficilkana waa lagu gaalooba qawlkana waa lagu gaalooba wakada bificlin ficil aad samaysay sidan hadda musxafka ku miihaalinayay ayaa lagu gaaloobaa wakada bictiqaadin idan islaamka maxaa lagaga baxaa saddex arrimood waxaad ku hadashay islaamka waa looga baxaa ficil aad samaysay islaamka waa looga baxaa waxaad aamintayna islaamka waa looga baxaa tacbiirka ayaa iskale iyo tacriifka ahlusunna waljamaca wa ictiqaadun bilqalb wa nutqun bilisan wa camalun bilarkaan waxaad ku hadashay iyo waxaad samaysay iyo waxaad aamintayba islaamka waa looga bixi karaa qul abiاllahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum laakiin waxaad ogaataan wuuna noo keeni doonaa sheekh kelimo ayi kelimo kasta oo aad ku hadashaay oo gaalnimo ka dhalanaysaay qasab maaha inaad ku gaalowdo bal warkaa ila taxqiijiya ficilka soo samayso oo gaalnimo ah kama dhalanayso inaad ku gaalowdo oo saaxiibkii ficilkan sameeyey ama qowlkan ku hadlay inuu gaaloobo qasab ma aha way noo imaan doontaa taxqiiqu shuruuti wa intifaau lmawaanic waxaa laga yaabaa wax u diida inuu jiro ficilku waa ficil gaalnimo ah hadalku waa hadal gaalnimo ah nin baa qabri dul fadhiya qabri buu dul fadhiyaa ma xukumaysaa markaaba inanay ilaahay kayrkii in la bariso gaalnimoma lakin aduma xukumi markiiba lacalahu jahil aywa lacalahu jaahil inuu jaahil yahay baa laga yaabaa soo ma mutaawil inuu masalada si loogu sheegaa laga yaabaa wadaad xuma helay soo ma allahuma anta rabbii wa ana cabduk miya wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuk nin baa intuu safar galay oo geeliisii ku qaatay ritigiisii wixii cunto iyo cabitaanah ya markuu meel cidlaa joogo ayuu yar seexday markaasuu ritiga dhumay geeri muxaqaq abaa u timid inuu dhiman doono hadduu ritiga ahli waayo biyo ma leh se ritigoo dul taagan buu arkay intuu farxu yidhi allahuma anta cabdi wa ana rabuk ilaahayow adigu addoonkayga baa tahay aniguna anaa ku abuuray ninkaa hadal gaalnimaba ku hadlay mise hadlin ma gaaloobay laakiin nabigaa yidhi akhta'a min shidaة الfarax farxaddi baa intay ka badatay yuu carabka ka xaday hadalka saxaabadu waxay dhaheen ijcal lanaa datu anwaad geed aan barakaysanno noo samee soo ma artid wuxuu yidhi waxaad ku hadasheen wixi ay nabi muuse qoomkiisa kula hadleen ijcal lanaa aaliha kamaa lahum aaliha masaladaas mucaad binu jabal baa ka yimid sham markaasuu nabiga u rukuucay war maxaa dhacay niman loo rukuucayaan arkay u yidhi adaana ka mudan soo ma ars kullu dalika afcaashan iyo aqwaashan iyo cudurdaar baa loo samayn doonaa cidda xukumaysana waa arki doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala lakin darsigeenna aan halkaa ku joojino qaybta kale wa farqun bayna atakfir alcaami wa takfir shaksi mucayan aan ka bilowna in sha allahu tacaala baaraka allahu fiikum wajazakum allah khayra